أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلم يصروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشرعتها فأنا لهم إذا جاءتهم ذكراهم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فضل الله أنا يعطيك أن نعاو آيات صبناد وصميدها سورة محمد قال تعالى ألا بسبيه أفلم يسيروا في الأرض فينظروا أفلم يسيروا ميين سعين قالوا في الأرض دول كده فينظروا ميين سيرين كيف سيدي kaanay ahaatee caaqibatu ladiina kuwii ciribtooda min qablihim iyaga ka horreeyey siday ku dambeeyeen damar allahu waata ciribtoodii oo ilaahay wuu halaagay calayhim dushooda walilkaafiriina gaaladana waxaa u sugnaaday amhaaluha sidaasoo kale kuwaa wixii ku dhacay maselkii baa usugnaday wax lamid ah daalika ilaahay inuu halaagay oo gaal oo dhanna uu ilaahay halaagayo saabitun wuxuu ku dhacay bi anna allaha ilaahay mawla aladiina kuwii weligooda wey ilaahay waa naasir isaga ayaa rabbi subxaanahu watacaala u nusraynayo o ilaalinayo xifdinayo o u kaalmaynayo aladiina kuwii aamanu wuxuu weli u yahay oo naasir u yahay oo muciin u yahay kuwa mu'miniinta wa ana alkaafiriina gaaladuna laa mawlaa lahum weli malay gaalada wax u nusreeya ma lahoo weligoodu waa shaydaano markay xaaladdu adkaatana inii beri-un minkum waa kii kulahaw beri baan idinka ah, oo ilahay baan ka cabsanay in allaha ilaahay yudkhilu wuu geliyaa aladiina aamanuu kuwa ilaahay iyo nabiga rumeeyey kitaabka wa camilu saalixaat acmaasha wanaagsan sameeyey jannaatin ilaahay beelow geliyaa tajri ay socon min taxtiha hoosteeda alanhaaru webiyaalo waaladiina kuwa kafaruu gaaloobay yatamatacuuna adduunkan ay raaxaysanayaanoo waxay naftoodu dhigtay ayay naftooda ka celi maayaane kusii daynayaan ilaa naftooda ilaah way afarayta man itakada ilaahu hawa wax wayaakuluuna way u cunayaan kamaa taakul ancamu say xooluhu ha u cunaan oo gaaladu hataa way cel weyin sida rasuulku inoo sheegay sala allahu alay wasalam oo nin sumaanu bnu usaala dhihi jira saxaabi fiican markii dambe noqday ayaa lasoo qabtay ree bini xaniifa nimanka musaylama ka dhashay ayaa wuxuu u ahaan jiray oday mas-uul buu u ahaa markaasaa lasoo qabtay waa la keenay masaajidkaa lagu xiray intaasoo maalmood buu tiir ku xirnaa rasuulku waa u iman jiray sala allahu alay wasalam maxaad haysaa haba ujeedadu waxaa weeye rasuulka sala allahu alay wasalam wuxuu haysto dhan baa looli jiray markaasuu dhami jiray dhamaysan jiray caana markuu islaamay ayuu neef caanihii dhamaysan waayey markaasaa rasuulku wuxuu yidhi gaal wuxuu ku cunaa toddoba meelood toddoba sabca saamcaabuu ku cunaa toddoba meelood buu waxgeliyey muuminkana wuxuu ku cunaa fii mican waaxid buu rasuulku hal keliyahu marka gaaladu waa cirwen yihiin cirweynankuna wax fiican ma oo cayin iyo balaaye iyo cudurro iyo mashaakil iyo weel ka shar badan ma buuxiye wii rasuulku sala allahu alay ruux caloosha marka waa calaamaadka gaalada lagu yaqaana inay cunto badan yihiin waka rasuulku yii toddobay ku cunaan waa xadiis mutafaqa awood ah marka sida xoolahay wax iskaga cunaan xooluhu de waa artay marargeeyaan wax badan bay cunaan umana kala tiirsadaan waxba waxana xalaalku iyo xaaraam wax walba iska cunayaan xalaal iyo xaaraam ma yeelayaan waa cunto badan yihiin bu ali subxana yaakuluuna kamaa taakuluuna caam سحورها يعنان بيعنان والنار النار بعمص لهم هوي نار بوها والي سبحانه وتعالى هوي قولي يبقل قولي والنار وكأين بضانا صلب يضا مدنياها ومدينة كسو الدكتور على غيها وعادي اللوائي يعني مكة كسو الدكتور هذا عيدا وحالا مكة كسو الدكتور رسول صلى الله عليه وسلم اللي سوى عيريه وسوى هجرولي ونمانك عبرتوك dhibkay ku sameynayeen iyo waxay ku heshiiyeen oo hasbaba boqol wiil inay halkaas isagu ay ku dhuftaan eh, markay halkaa gaareen waa kii ilaahay uu bax yidhi subxaana watacaala oo saaray marka markuu meel marayay magaalada u muuqato ku jeedsaday markaasaa wuxuu yidhi maxaa kaa dayibsan oo kaa daahirsan ilaahay baan ku dhaartae meeluu ilaahay kaa jecel yahay aniguna aan kaa jeclahay ma jira buyi rasuulka sal allahu alay wasalam markaasa rasuulka wuxuu ku daray walowlaa ana qowmak akhrajuunii maa kharajtu haddii uusan qoomkaago mako iga kaasaarin kaama bixin bu rasulku sala allahu alay wasalam ilaahi subxaana watacaala rasuulku sidau uga xun yahay horeyna waan usoo marayo in aladii farada calayka alqur'aana raaduka ilaa macaadim a nabi somani waa lagugu soo celin doonaa ayaddaa markaas iyadana soo degeysa wey marka alla subxaana watacaala iyagina uhamdiy rasuulkana waa la farsiyey kusoo noqon mu kitaabu calay adigoo casiiz oo weliba haystaw wakaayin badana min qaryatin magaalo badana hiya iyadu ashaddu daran quwatan xagga xooga min qaryatika magaaladaadan allatii magaaladan akrajadka ku saartay eeelkeeda ay ku bixiyeen ahlaknaahum magaaladaa xooga badnay oo dadkooda xooga badnaayen waan halaagin falaa naasira lahum wax u gargaara ma helin bu ali subxaana watacala kuwana saasa ku dambayn doonaanoo waad ka adkaan doonta wakti aan fogeynna ilahay baa kugu soo celin doonta afaman ruux baa layidhi kaana ahaaday calaa bayinatin caddaan dusheeda oo min rabbihi rabbiga xaggiisa ka aad ruux daliil iyo diin iyo xaq cad oo sida qoraxda ahaa ku dul sugan kamaan ruux miyuu lamid yahay ziyina lahu loo qurxiyey سوء عملي عمل في سوء حماو وطبعوا مركا ويرا عن مركا عمل قولي النفط يا شيطان كعقر حيان ووحدي على هم ليان أهواءهم هوي وذي بيترعين إلهي شرعي في دينتي حتى من راعيني هو الرعب النقدين الله الرحمن كمد بأولي سبحانه وتعالى روحا إلهي سبحانه ودينتي في كل كتابك يا صنرف أيه بيانه وقدم بياه وقع فرياه وجعليه وبركاه وكان نور بقدر كدر سعره iyo kaman diina lahi soo camalay camalkiisii xumaa macaasida baa loo qorxiyey dunuubti baa loo qorxiyey xataa ruux hadduu og yahay waxaanu sameyn inuu dembi yahay inuu xun yahay dee raju ilaahay inuu soo noqdo laakiin hadduu aha isaba ka waran inuu waxaani khayr yahay dadka saa ay ku dhaceen waxaa ugu badan dadka ahlulbidcada haw macaasi iyo ma galaan zine iyo tuuge iyo waxaa laakiin bidcay samaynayo kaasuu shaydaanku ka jecel yahay kan zinada samaynayo oo tuugahoo khamrada cabayo oo wakaas kanuu ka jecel yahay kani soo noqon maayo laakiin kani inuu soo noqdaa laga yaabo marka labada ruux mid kumid baa alla subxana wataala kaman zuyina lahu suu camal camalkiisa loo qorriyey waxa uu samaynaya macaasida baa u macan oo shaydaanku u macaneeyo watabacuu hawaahum hawadoodii bay raaceen masaluljannati jannadii tusaalaheedu allatii jannada ucidda loo yaboohay almuttaquuna dadka taqiintaa ah, fiiha waa ka masalkeedaoo fiihaa waxaa dhexeeda ahaa anhaarun webiyaalo oo min maain hal webi miya waa webiyaal oo min maain biyoah biyahaasoo hayra aasinin aan isbedelaynin mid isbedelaya hayrkiiha ma qormayo ma doorsoomayaan biyahaas biyo hadda waa naqaana hadday muddo meel ku jiraan balaagaha iyo waan aragnay iyo ceelasha iyoon laga cabin oo la isticmaalina way xumaadaan way isbedelaan haddayna mar biyuhu soconayn marka biyaha jannadu isma bedelayaan weligood takayur ku dhici maayo wa anhaarun webiyaal baa ahaa jannada dhexdeeda ay taqiintu leeyihiin oo mid labanin caana lam yataqayar oo uusan doorsoonin acmu dhadhankiisa canuhu dee waad arkay way isbedeleen waa dhay oo waa soo soco waa dhanaan oo ceer bay marka hadday ari iyo lo iyo yihiin ay isu bedelaan iyo wax kharaar laakiin caanaha jana isma bedelayan waa sidoodaaso caana candha ka soo baxay maaha xoola maaha waa magac keli ahoo waa kan in badan sheegno cabdillahi ibn cabaas waana sidaas wey waa isku magac keli u dhihi jiray oo waxaynaan weligan arag waxaanayna maqlayna arag hadii laynoo sheegi lahaa desaan waxu garan weligaa maad arag waa inaad waxa taqaana laguu sheega lakin kanoo kale maaha wy waa magacay wadaagaan waanhaarun buu ahaa mid labanin lam yataqayar oo uusa doorsoonan acmu dhadhankiisa isma bedelayo waa ladiid waa macaan mar walba isma bedelayo sidaas unbuu ahaanaya midabka iyo lakuwan midabkuna u isbedlanku si walba isu bedelaan waanhaarun webiyaal baha oo min khamrin khamro ka samaysan lajatin oo macaan badan lishaaribiin adduunka dema macaan waay anuu mana dhalinin de mana hataa urkeeda ma aqaano wey dad baa waay urka waan aqaana ma arag oo mana dhalinin oo way say tahay laakiin waxaa dhahaa ma macaanaba kule aadaan ka garanaysa waa wax ur xun oo waxaad maxaa jeclaysa shaydaan baa u macaanayn kore isagoo saas oo balaayada oo caloosha xanuunaysa waa inagii soo maraynay caloosha way afar bay khamrada adduunku leedahay waa sida cabdillahi ibn cabbaas caloosha xanuunta ruuxa waxaa ku waashaa mantag wuxuu yeeshaa madax xanuun muxuu yeeshaa caloolxanuun afartaa midna male waa kiiyi marka alle subxaana wataala wuxuu ladyatin lishaarihiin waa wax aada iyo aada u macaan oo u macaan baan lishaariin marka cabbay oo qarmuunkii iyo kharaarkii iyo balaayadii iyo wixii male adduunka khamrada faaya wa anhaarun ba ah webiyaal oo min casarin malab ah musafan la saafi yeelayoo kan shinida ma ahaw ee waa malab saajiyahaw oo magaca kaliya ay malabka adduunka wadaagaan walahum waxay leeyihin intaa keli ma ahee fiihaa jannada dhexdeeda min kulli samaraati mirayaal tiro badan miro kulligood bay leeyihin wa maqfiratun intaa waxaa u dheer waxay leeyihin maqfiratun dambi dhaaf oo min rabbihim rabbigood xaggiisa ka ahaday ruux waxaa la siiyey oo ilaahay subxaana watacaala waxaa siiyey kaman ruux miyuu la mid yahay huwa isagu khaalidun ku waaraya fii naari naar dhexdeed oo wasuquul laga waraabiyey maa an biyo xamiiman aada u kulul faqad sacahu markaa googo-ay amcaahum xeedmihii labada ruux maskumid ah. waxaa la siiyey iyo ruux ilaahay subxaana watacaala naar ku waaray naartana dee markii laynoo tusaalaynayo kenan ayaa toddobaatan lagaga dhigay ruux waxaa lagu dhexday wey sagaal iyo lixdan baa kan lagu daray markaas toddobaataas ku noqdeen baa lagu dhexriday inteebu ku dhammaanaya see kuleelkada noqonayo kan keliya haddii ruuxa lagu rido inteebu see waxanuunsano waa dadkeena keliya toddobaatan baa laga dhig waxaa ruux lagu dhexdayoo hadaain laga wadaagay dabka saa u kulul ee dabku mar walba koleyka intuu legahay biyaha kullay dabka saa ukulul biyo lagu kuleey baa laga waraabinaya markaas xiidmihii markiiba googo-ayaan bu alle subxaana watacala labada rahma isku mid masalu jannati jannadii tusaalaheeda allatii jannada wicida almuttaquuna waxaa u shaqaysa warbi ilahi waxa wax laynoogu sheegay waxa muuminkaawo waxaasaa jannada yaalle jannadaa u shaqaysa camalkii aad jannadaa ku gaylahayd waa inaad juhdi badan ku bixisa ku dadaasha warbi ilahi subxaana watacala oo u rafaado u haraado u oonto u soo jeedo u kulaato u qabowaato dhib walba aad u gasho wey waxaase aad u hesho allati wacida lmuttaquuna fiihaa waxaa janaa dhexeeda ah anhaarun webiyaalo oo min maayn biyo ah hayra aasinin biyahaasoo aan isbedelaynin hayra aasinin ma tagayur ku dhic maayaan weligood weligood ma doorsoomayaan aragtidooda iyo dhadhankooda iyo sinay ku bedeli maayaan waanhaarun ba ah oo mid labaanin عانه لم يتغير يستغنى بدن كيس بدري مهج أرقنا واصل أوقا وأنهار بهم من خمر خمره لذة أمنا عام بغن للشاربين آه ذولا ضمن معهم وأنهار بهم من عصار مره مصطفى للصافية لي ولهم حيليهم في عجنادها من كل الثمرات انت كلا ويالك من النوع والله من كل الثمرات ومغفرة بإليه من ربك marka war jannada galeen bu ilaahay dhaaya dambigeena in dhaafo weligeed ma idin carumahay كمان ruux jannada sifadeedu ay saa tahay galaya kaman ruux miyuu lamid yahay huwa isagoo khaarijun ku waaraya fi naari wawasuquu la cabsiyoo laga walaayay maaan xamiiman biyo aada loo kulleeyey oo faqadaan caankeedni ay gogoyn wa minhum man yastamicu ilayk munaafiqiintu ilahay ka warayna suuradaa maka markii la yidhi munaafiq ma jirin maxaa yeelay munaafaqu goormuu yahay marka islaamku sarreeyo oo wuu cabsanaya hadduu wixii sii muujisto in la ogaado oo la dilo wakaas laakiin ma kode iyagaaba gaalada iska haysato ruux munaafaqa ma joogin sababtii munaafiq loo noqon jiray ma jirin madiina munaafiqiintu bilowda wa minhum waxaa kamid markii weliba dagaalkii bederu dhacay oo ilaahay uu cizeeyey islaamka wa waxaa kamid a munaafiqiinta mid wa dadka waxaa kamid ah waxa munaafiqaabana calaamadan leede man ruux yastamicu ilayka ku dhegaysanay waa fadhiyaa meeshii waa goobjoog wakaw ku maqlaya hadalkaagi iyo khayrkii iyo qur-aankii iyo wacdigii iyo wuu maqlayaa xataa idaa kharajuu min cindika markay la baxo oo wacdigii iyo khayrkii aad sheegaysay intuu dhammaado lagaa baxo qaaluu waalada ilan qalbigu ka daboolan yahay wixii ma fahmin qaaluu waxay dhaheen liladiina kuwii waxay ku dhaheen uutul cilma cilmiga la siiyey maadaa qaala aanifan muxuu hadeer lahaw hadeer meesha wuxuu lahaa weli ilowna dirbe muxuu ah dee qalbigooda ilahay waxba ku hati khayr haw khayrku uu ka sii ma galay hadduu galaa markiiba uu ka baxaya marka ruuxa muminka ah inuu sifada iska ilaaliyaa rabaa wixii khayrka inuu u dhegtaago isku dayo inuu si fiican u dhegeysto uga canfalo haddana uu niyeysan yahay sida soo socota inaad socon ilahay baa khayr badan ku siinaya khayrka albaabkiisa kuu furan marka saa niyadaa u tahay diyaarta qalbigaada aad diyaar ka dhigto dhagahaagii wakaas meel walba inaad diyaarsaada markii cilmiga aad dhegeysanayso khayrka dhegeysanayso kitaabka qur-aanka iyo xadiista iyo wacdiga iyo marka halkaa fadhido waa inaad wixii kaloo halkaa dhigto waa inaad bakhaar lahayd iyo qalbiga soo gelinoo haween qalbiga soo gelinoo caruur soo gelinoo waxaas soo gelin waxaas waa inaad furto weeyo ilaahay subxaana watacaala hadalkiisa aad qalbigaaga u diyaarin aad ku talagashana oo niyeysinta inaad ku canfasho xataa idaa kharajuu min cindika kuwii ku dhegaysanay hadda kula fadhi markay kaa baxaan qaaluu waxay dhaheen liladiina uutul cilma waxay ku dhaheen maadaa qaala aanifan haddeer misuu yidhi ulaa'ika kuwa sidaasee sifadaa leh markiiba wixii sii daynaya bu alih subxaana watacaala ay maqleen ilan dad horaba ah diyaar aho inay ku caanfalaan diyaar aho mayn ahayn ulaaika kuwaas aladiina waa kuwii tabaca allahu ilaahay uu daboolay calaa quluubihim qalbigoodao dushiisu daboolay watabacuu ahwaahum hawadoodii iyo naftooda waxay ratay ee shaydaanka way raacin waladiina htadow marka waa kuwa muminiinta iyagana sifadood waladiina kuwii ihtadow qasday maxay halkan u yimaadeenba niyoobay u yimaadeen saxaw inay khayrka dhegaystaan bay usoo qasdeen inay ku caansadaan bay usoo qasdeen intay dhegaystaan waxaa halkaa laga sheegaya cilmigaas intay bartaan haddana inay ku caansadaan saa wey ujeedadood waladiinaha qasadu lhudaa ada muslimiinta kufadeen kuwii usoo qastay hanuunka khayrka cilmiga kuwa u qasday zaadahum hudan ilaahay wuxuu u ziyaadinaya hanuunkii cilmigiibuu ilaahay subxaana watacaala usii furay ilahay subxana wa cilmigaa ay halkaa ka barteen munaafic ka dhigay قلب إلهي أجلني قلبي بقى النوري خير شعور دنبا أبغانا يو عليه سبحانه وتعالى زادهم جدا وعطاهم تقوى إلهي وتوسي التقوى الوليد يعني تقوى المحايا قصة مع الضائية حبسوا إلهي محاك كان علم الول علم جبل إسوى قصدين يعني سود لجيستان فعل فران صبرتان إلهي سبحانه وتعالى خير كأيو إيه، نيدا في عنبو أسي زيادين إياه علم جيبو بعد سغفر إياه تقوى إلهي سبحانه وتعالى علم الوعى الفران تقوى ما وكاو وروح جاي لا تقوى من نقوم كرافه isagoo isdhowrnabu oo ilaahay ka cabsabu ilaahay subxaana watacaala caabsanay oo rasuulka isagoo raaclebu shaydaan raacay isagoo sunnada waafaqlebu meelo daran aadayaa marka wakuwaa dadkan ilahay saas u kala waladiina hasadow kuwii hanuunka usoo qastay ee niyaddooda ilahay baa ruux walba ay tahay khayrkaa aad dhegaysatid ood baratid ood ka aanfashid zaadahum ilahay wuxuu u ziyaaday hudan hanuunkiibu ilahay u ziyaadinay iyo khayrka ay u qasdeen wa ataahum ilahay wuu siiye taqwaahum فعل ينظرون ضدك مي سبيا إلا ساعة القيامة موين أنت أتيهم أن يمتما دبقصة سكريتها فقد جاءوا حابا يجب علي أشراده علامات كده وقورنا وقت هرب أي علم في القيامة علامات كده ويجب رسول كان صلى الله عليه وسلم كتاب هذا حديثه وأوين ومن كل صحيحين يصنان يمسانين كتاب ربه أشراد الساعة كتاب والبلاهي وآخر كان تبضل مركز رسول صلى الله عليه وسلم قيامة علامات كده وقور وعلى مركز هالكا حديث أخذ الأبانيسات in tobanka waaweyn mooy intii kaloo dhan la arkay qeeba calaamad kale maxaa kamid aha rasuulka soo dirtiisii bucistu ana wasaacati haatayn buu rasuulku dhihi jiray labadaas horo intays leeyihiin baan ka soo horreeyey wax yar soo ma ka horeeyaan intaasaan kasoo horreeyey buu rasuulku sala allahu alay wasalam riwaayinka saxiixkaskaasi waa mutafaqe kafaratay ruumi labada ruux oo faraka tatansiinayay say mid baa laga yaaba dhegaha iyo meelun in wax yar la horeeyo intaan ilah baan kasoo soo horreeyey buu rasuulku dhihi jiray sala allahu alay wasalam مرجع الله سبحانه وتعالى فقد جاء وبين ما قيامة ما يخكل السجن يعني تكل سين يعني كنت ما لأن يعني قيامة هذا المستجد نعم. ما هي وبرية ديار جلوية مد التو سوق إلى الله يا إياه وقعته كاشين على كفن هذا الدور طه هذا كاشين عنا يا هذا هذين ما نجوا عنا دعوة هي الحالة عايز كان لو ترى جايين بيتكل شو ما يساوي صور لا هو يضطي سوى إلهي سبحانه وتعالى ويقول أي كل الوصول حي محاد عيد لصدها يانا ولا عربا يا وقعته فقد جاء وحاب يجيب علي أشرادها واحدة يسوين قيامة هنا وسمع أدمهم علامات كذين وبيمد أبو علي شذابه وهم يرى غسرنا ونسى قيامة إذا جاءوا متى يتمادوا ذكرهم وانوا فوضكان يوانتون إلى إلى كتاب في جصاع القرآن يسوي في مجد سوي حلقا هيهات الوجه وجه أوان حاد قيامة ضيت ما ضرفة بواصل الله فاعلم أقوم نبيه محمد أنه لا إله إله نسج إلا الله إله موين واستغفر لذنبك ذنبك أجانا إلهي كضلت إنه قرب وللمؤمنين إلهي أود من ده ويدي والمؤمنات يدمر كمؤمنات والله إلهي بأي عالمك متقلبكم قدون كنا مالك قدونك ومطواكم كل جاهلين كوين الشام مالك مركز قدونك هذا السفر خاي هذا سوق جوتي هذا بخار كاجي جوتا حفيد كاجي جوتا هذا كذا كشقين إلهي وكوية ماشا جوتوية ناشا المرمرة يسيا ساطعي مرة جريجة تكتوه يسوع وقى إله وكوب يد الإله ويا وحط طيب إله وحط طيب سيد إله مرة وحوي وإله كعب سوي ساس إله فرصة ساس ربنا إله سبحانه وتعالى قيامنا أنا ودي عبد نصوح الله لا طري وقى شو أقول عبد نصوح نوع الفار مكتاب العلم كتاب كيف صحيح أو كتاب وهو الرجول ده كتابه ككورين عبد نودري شو علم لا مرة كعب رجول واجد له وقعته إنه قهر رأيه عملك إيا قولك انتم العلم قبل القول والعمل ببابيه مركز وحيدي ويوسف دل الشريف كو كدعي فعلم أنه لا إله إلا الله وعلم بله سبحانه وقوهر لا إله إلا الله واستغفر ذلك أضعوا وحكمين أضعوا هادلين أضعوا وكاس فرصب العلم برو من السلام من عباد العلماء يا إلهي كعب صدق كرياس يا إلهي يشتلي الدميز ذلك علم قلوي marka ayda saafay sheegaysaa wiil faahin buhaa raximahu allah wa sabiili sabaqarata وإياه yaaysa sida uu ahaa wy afiq fiq lbukhaari fi taraajihi way aad culamadu u dhihi jireen sida ibn xajar oo kale hadda dadka badankood meel halkaa ka saareen cilmiga laga horeysiinaya qowlka iyo camalka miya halkaa ka saari karta halkaas kala soo baxay faclam ogow annahu shan laa ilaaha ila ilaahay inuusan xaq lagu caawiy ilaa huwa isaga mooyeen wastak saa ogow markaad saa ogaato wastakfir dembika ilahay waxaad weynaysa dembiga inuu ku dhaafo والمؤمنات ذلك مؤمنين ترجعنا إلهي دم الله والمؤمنات والله إلهي بأي علمه متقلبكم قدون كما أنت قدون إنسان هوريهن أنه والله واحد كل حجيسان كل قدون شقاء الله يسوسك ومتواقب يمركز ويتانه نبين في قرية تكتان ويقولون الذين كل حيد ينبع عليه سبحانه وتعالى إليهم آمنوا إلهي دمين لولا نزيله وإنت عن جهاد كسود دين بيديه جيران حاها قعمها نلوها إياه وقع سماء فصوه قعان في عينه هذا بس markii yaaka la waramayo haajir jira boodboodo oo wakaas oo xaggan hadii halka la tagana waxaa laga yaabaa inuu dhawr saas markay uu taban soo hayaw ama aan man tagay baaruudna markaa urtay marka wax sahlan ma maaha lagumana degdego rasuulkan wuxuu dhig jiray ayuha annaas laa tastamanow liqaa alcaduw man gaalada hor man oo maanlayno oo maxaana wa kaas ha dhihin laakiin marka uu tagtaan fasbiru buu rasuulku dhig jiray sala allahu alay wasalam ilaahay wax walba kugu siiyo dagaal la حاول أن يكرب طاوة امتحان بله أولا أنا أتفلل الله ودبعات أو وكافة ده حتى كل مصيبة يدخل أغهر يا الناس اللي قريبا ورسولكم يسأل الله والأسلام تدر رضا الأغهر على ذلك تدر حتى من عمل صنوه خير بلانين حافظ القرآن بها عالم بها من وصوها جهاز بكل مصيب من وصوها مال بها مثلا الصلاة قبل تدر حتى كل الناس اللي وجد يا برسول كل من حيوها وصمة يا خياء يا صنع مرة واحد إلهي سبحانه وتعالى فهو البرق وهل بي وحوله كبنض إيا امتحان يا وحالة ما قدر المؤمنين هنا وحي ليجا امتحان روحي إيا من الجهاد كان الخارة وقال الكعي ويقولون الذين كوي وحي ليهم عملوا إلهي رمي لولا نزلت ما لكتود بجيه suuratun suurad faidaa unzila markii la soo dejiyo suuratun muxkama la sugay suurad sugan oon la nasakhayn markii la soo dejiyo oo dukira fiihaa la sheego dhexdeeda alqitaalu dagaal raayta waad arka dagaalama la dhaho aladiina fii quluubihim maradun kuwii qalbiga ka jirana yanduruuna marka hore dadka muminiinta kamid ah maxaa nifaaq ugu dhacay markii jihaadka la isfaray baa ay kala baxayeen yanduruun haddii caawadu cayskahay oon jihaad jireen oo waxaa laga yaabaa inay iska fiicaan dad raadi kamid noqon nadaafadu markay soo baxaan waa dhibaata markay dhacdo yanduruuna baad arkaysaa kuwa qalbiga ka jiran oo iimaankooda uu daciifka yahay wakaas waxaad arkaysaa yanduruuna iyagoo fiirinayo ilayka xaggaaga nadaalmakshiyi kan lagu daboolayo sida wax u fiiriyo alehi dusha minan ruuxa dhimanaya dee aada xaaladiisuma waa adag si adag oo dee ruuxa ruux naftu ka bahaysa arkay oo dul istaagan baa garan kara si wax ruuxaasi u fiiriyo waa si adag wey oo adag baa soo karkaraad baha iyo waxa weeye intaasoo waran baa lagu mudmuday marka sida ruuxa uu wax u isagoo kuu fiirin baad arki alle subxana watacala cabsi darteed xagga fiirin xagga fiirin marba indhihiisi yihiin isbedelay muxuu ka cabsanaya intijaada uu galay in la dilow yanduruuna ilayka iyagoo ku fiirinaya nadar almakshiyi kan lagu daboolay si wax u fiiriyo caleyhi duska min almowt fa awlaa lahum fa awlaa waxaa u habboonaan lahayd oo u fiicnaan lahum iyaga saacatun adeecitaan إيه رسولك عبد العالم إلهي عبد العالم أمرك ربك عسان وقول إيه هذا المعروف هذا الفيعان ومعروف وخير أن يدهان وإلهي بريان سبحانه وتعالى إنه اللقوه وبسطه امتحان إلهي سبحانه وتعالى كل من وكاد فأولا اللهم وحاقوا الله لهي اللهم إيجا فاعتم عبد العسان إلهي سبحانه وتعالى أبدعان رسولك عبد العالم وقول هذا المعروف ونكسنه يقول الله فإذا عز الأمر أمرك مكي للجويو markii ilaahay subxaana watacaala uu waxwaajiyo go-aan ka dhigo falow sadaqullaha ilaahay hadday run u sheegi lahaayeen subxaana watacaala oo qalbigood ay waxaa gelin lahaayeen inay fulinayaan oo ilaahayna ay weydiisaan subxaana watacaala inuu waafajiyo o u fudeeyo lakaana khayran lahum saasaa khayr u ahaan lahayd faidaa cazama alamru amarka markii la waajiyo sida jihaadkii oo kale markii ilaahay xaggiisa cazimo ay ka timaado waajib ka yimaado falow sadaqullah hadday ilaahay run u sheegi lahaayeen qalbiga ayay marka ugu hore runta ka qalbiga hadday run ka sheegi lahaayeen markaad fulin lahaayeen lakaana run sheegaasi wuxuu ahaan lahaa khayran buu lahum iyaga u ahaan alla dadka islaamka uu la hadlay alla wuxuu faal casaytum ma mudantihin inta wallaytum haddaad saacada ilaahay kasii jesataan an tufsiduu fi lard dhulka inaad fasahaysaan oo ilaahay caasidaan wa arxaamakum aada raximka goysaan qaraabada inaad goysaan halkaad macaasihiina iyo fasaadkiinu gaalow ee waa dunuubta aad u waaweyn oo ruuxa sameey uusan janno gelin bay ka tahay raximkoo la gooyo oo la yadkulu janata qaaticu raxim bu rasulka alay wasalam fahal casaytum ma mudantihiin in tawallaytum haddaad ilaahay daacadiisa kasii jeestaan amarkiisa qaadan weydaan oo wuxuu idinka reebaa ka hari weydaan an tufsiduu fi lardi dhulka inaad oo kharisaan oo ilaahay caasidaan oo tuqadiu arxaamakum aad goysaan raximkiin ulaa'ika kuwaas dhulka fasaadiyey ee raximkooda gooyey alladiina waa kuwa lacanahum allahu ilaahay uu lacanay oo naxariista ka fogeeyey fa ilaahay wuu dhega tiray wa acmaa absaarahum ilahay indhahoodina wuu tiray indhahooda xaqa ma arkayaan dhagooduna xaqa ma maqlayaan waa kuwe waa kuwa raximkooda gooyey waa kuwa ilahay subxana ateeci waayo indhahoodana ilahay xaqa wuu ka awdaya dhagoodana ilahay xaqa wuu ka awdaya afalaa yatadabbaruuna miyayna dadku tadabbur ku samaynin oo dhuuxin oo hoos u fiirinin alqur'aana am calaa quluubin aqfaaluhum oo ibnu kasiir keenay markii aayadda uu ilaahay soo dejiye oo rasuulku akriyay wiil shaaba ayaa hadda wuxuu yidhi afalaa e- iyadoon intaa dambe la gaadhin ayaa wuxuu yidhi bal calaa quluubin aqfaaluhum dadka qalbiga ka ilaahay ka dawoon cumar radi allahu canhu aada buu faraaso badan buu lahaa wiilkii buu aad u fiirsaday oo gartay oo wakaas markii ilaahay subxaanahu watacaala usoo wareejiyey khilaafadii wiilkii ugu kaalmaystay dadka aqwada badan ee khayrka badan hadday doon dad dad yaryar ha noqdaan wuu soo dhaweysan jira oo laskuulo kelin taliyaal buu ka dhigan jiray wuu jeclaan jiray marka wiilkii muuse ilaawi wey hadalkaas uu maalintaa yii afalaa dadka ilaalaxda waad islaam qur-aanka hoos ma dhuxdaan miya macnihiisa ma fiirisaan miya qalbiga ma kusidaysaan miya tadabirku waa walaal ruux aada iyo aada u jeceshahay oo kaafa uu kuusoo diray oo kale hadday ad akrinaysaa ku samayn lahay وانا تانتوي او اجد رفع وقع وكاس تدبر فوحي ناس خاص وقشي ديسوي يسوي معنيه ما في القرآن كم كمسة دبران هي بكه عليه سبحانه وتعالى القرآن قرآنك وقع وحص قوة رمي خير بقوة رمي وهو البو بعبينا هي وعكا صور بشجع هي وقو كتغي مالك مثل القرآن كم هاس ومربو حبان مياه عليه سبحانه وتعالى هاس ما في رسامية مثل قلبه إلهي إنك لنكبه am calaa qulubin qulub dushan ma waxaa aqbal ma qalbigood dushiisu ilaahay dabool idinka qufulay misa qur-aanka idan ku qur-aanka maxaa ugu tadaburi lahay markaa waad fahmi lahaydeen wax badan khayr badan bu ilahay subxana qalbiga idiin gelin lahaa waxaa idiin fudaan lahaa ilahay subxaana wa taacadiisa waxaa fudaan lahaa inaad ka tagtaan munkaraadka iyo wuxuu rabbi subxana wa idinka reebay waxaad taasaa idiin fudaan lahayd ada qur-aanka hoosa firistaan ساسو الله سبحانه وتعالى إن الذين ارتدوا كوي في الدور على أدبارهم كوي دبوا النقضي قال لماذا يكلم إيه مادام كوى كل نقضي إن بعد ما تبين انتو عضاوي كذب لهم إياه الهدى حقا انتو عضاوي الشيطان با سوال قرفية لهم إياه في الدوبة إيه إيو إني قالوا لنا السؤال يارا كل نقضان يقو إيه إيمانك إيا خيرك إيا وحي أركي شيطان با وحي قرفية وأملا لهم يدير الجريم شيطان أيها هذا وخياني يعني. وبيانه شاهد الله سبحانه وتعالى dad haba yaraadaan dad baa ridooyaya dad badan oo islaama oo noqday baa jira hadday maka tahay iyo hadday madiine tahay iyo wakaas iyo riddadu waa badnay oo kuwa intay madiine kasoo maka ka soo caranayo xabasho yimaadeen oo wakaasoo islaam dartii halka bay halkii ku ridooyen oo riddadii ku dhintay nacuudu billah in aladiina kuwii irtaduu ridoobay oo noqday calaa adbaarin kuwii dib u noqday oo labadoodii ciribtooda meeshay kasoo yimaadeen oo gaalnimadii ku noqday min bacdi maa tabayana lahum intuu cadaaday kadib alhudaa hanuun xaqu intuu cadaaday iyo xaqii arkay sii u macaan yahay nuurkiisa khayrkaas ayaa ay dib u noqdeen ashaydaanu baa sawara lahum u qortayay riddadaasi waamlaa lahum shaydaan baa hoday oo khiyaanay oo beenu sheegay oo u yididiilogeliyay o u sakareeray dalika biannahum qaalu ladiin daalika riddadaas saabitan waxay ku sugnaatay biannahum iyagu waa kuwa arjoolay qaalo waxay ku dhaheen liladiina karihuu kuwii nacay ما, ما نزل الله إلى وحا أسود الجي فنطيعكم وأن نطاعنا في بعض الأمر أمورها أدورتان قيبا ينقاط عنا إلا أن حي وطان قاردنا وقالنا إلهي كتاب في سيري الديرين مركز أمورين قيبا يرين والله إلهي بأي ربك بإصرارهم كالطالب هو السبع يلي إلهي سبحانه وتعالى هم ينسلوا بيه marka waxa ay ku ridooyeen ba Alle subhanahu wa ta'ala gaalay bay dhahan waan adeecin ruuxi hada gaal adeeco waxa uu wasaqaat hada fiiri fi bacd al-amri ilahi umurtoo dhan wada qaadanana ma dhan islaam iyo gaal ilaahay subhanahu wa ta'ala kala fogeeyay macaamilada iyo waxyaalo badan waa ka dhaxayn kartaa laakiin waxa uu wata iyo gaaliyadiisa iyo caqiidadiisa iyo waka iyo diinta ilaahay uu ka hor yimaado inaad adiguna kaga hor timaado waxyaalaha uu wato diinta shirkiga balaayada ku adeecdo de waa murtadnimo waxay ku gaaloobeen ba alla subxaana watacaala gaaladeeda waxay dhaheen ilaahay kitaabkiisi karaahiyeysay waa idinka yeelina waxaad wataan qayb kamid mid ahaw ilahi subxana wataala maxaa afalaa aada tadabur badan bay u baahan tahay hadaadba ilaahay shareecaysa diiddo oo gaaladaas wax rabta dastuur iyo balaayo iyo waxay wataan aada yeesho dee soo dadkaas toos ugu soo geli mayso ilaahay subxaana watacaala kitaabkan muxuu usoo degiyey inuu wax walba isagu kuu noqdo hogaan isagu isagu kuu noqdo inaad wax walba isaga ka qaadato ee waxyaala yar yar ka qaadanin ooda qayb xor u noqon inaadan ku caalsanin qaybtii waa inaad sidau yahay kulliga uga caalfashaa buu ilahay soo degiyey subxaana wa watacaala gaalna dee kitaabkaasi diiday gaaladu kitaabkaas ma ogolo sunnada rasuulka ma ogolo radiya rasuulka ma rumaysno subxaana eh, sala allahu alih wasalam ilaahay kitaabkiisa ma ogolo wax kale u yaqaaneen waxaa gaaladan uu ilahi inooga warramaya ay u yaqaaneen ee horeba ay kuwani u yaqaaneen oo ma rumaysno oo ma ogolo marka dagaalka ilaahay kitaabkiisa saa u nacay haddaad wax ka yeesho ka war oo jeclaas oo wakaas gaala inaad la ganacsato oo la heshiiso oo wakaas oo waxyaala waa lagu ogoli laakiin kitaabkaas iyo gaal kala beri bay yihi lakum diinikum diin bay iyo haystaan oo gaalnimo adna diintaas marka haddaad shareecadaadii iyo wax kamida ah uga tanaagsada gaaladii y waxaa weeye ilahay subxana dadka uu sheegada saasuu noqonaysa maxay ku gaaloobeen baalay ku ridoobeen liannahum qaaluu ladiina karihuu kuwii karaahiyeyse maa nazala allahu ilaahay kitaabkuu soo dejiyey kuwii nacay oo u arkay shar iyo dhibaato kitaabka ilah bay naceen oo u arkaan inuu yahay dhibaato ku yahay iyo shar taasna gaalada u arkaan wey hadii kale way raaci lahay kuwii noocaas ahay gaalada ahaba waxay ku dhaheen sanudickum fii bacdi alamr umuuraha ogaataan qayb baan idinka idinku addeecaynay wallahu yaclam israarka ilahayna sirtooda munaafiqiinta hadda salaaday tukan jireen waka haddana gaalada hoosta kaa shaqayn jireen wax walba waan idinla samaynayna miciinaana waka hadda way hori jireen marka yahuudi waa ku yidhi haddii laynala daawa inla dagaalama haddii layn saawayn saarayna wakaas joogo alla wuxuu yidhi subxaana watacaala fa kayfa seebu xaalkoodu noqon idaa tawafadhum lmalaika kuwaa gaaloobay waa shudoobay idaa tawafadhum lmalaa'ikatu malaa'igta markay nafta ka qaado yadribuuna iyagoo garaacaya malaa'igta wujuuham wejiyadooda iyo waadbaarhum labadaas ka garaacay ruuxa gaalkaasa ilaahi subxaana watacala uu sheegay nasr waxaa looga qaasay qascow cadaab baa la tufay ruuxan muminkaana janna la tufay waa kan soomayna aladiina qaaluu rabbuna allahu suma istaqaamu tanazulu calayhim malaa'ikatu allaa takaafu walaa taxzanu waabshiruu biljana kanna isagana naartiibaa la tufaya sida filinkaoo kale loo arkay markaas naftii de waxaasay arkay cararaysa jirkay ku dhadhabaysa saas meel walba u qabsanaysa xoog waa in looga soo qaado la garaaco walow taraa id aalimuuna fii kamarat lmowt wlmalaaikatu basidu aydiihim gacmaha loo sin waa la garaacaya aayadana yadribuuna wujuhan halkaa iyo dabada laga garaacayo wejigan iyo dabada labadaas lala dhacayo sabada akriju anfusakum haddaad arki lahayd ra'ayta amran fade arrin xun inay ku dhacayso arki lahayd bu alla subxana wataala isee xaalkoodu noqonayo idaa tawafadhum markay hoosayto munaafiqiinta iyo gaalada almalaa'ikatu yadribuuna iyagoo garaacaya wujuuhahum iyo waadbaarahum wejiga dabada ay ka garaacayaan dalika waxa loo garaacayo iyagoo nafta weli laga qaadin loo cadaabayo biannahum iyagu itabacuu waxay raaceen maa asqad allah ilahay wuxuu calaysnaa calad ilahay bay raaceen wakarihuu ridwaanahu ilahay wuxuu raalliga kaana way naceen kitaabka ilahay bay naceen oo ilahay raalliga kaa islaamka bay naceen way xaqa bay naceen diinta bay naceen gaalnimadii bay oo ilahay u calaysnaa bay raaceen saxbadda acmaalum ilahay camalkoodii ila markooda islaam bahaana wuu buri am xasiba maxay malayn mahadintu ilahay ka hadlaya subxaana watacaala am xasiba ma waxay marayneen aladiina fi quluubihim kuwii qalbigooda dhexdiisa maradun jirada ay ku jirtay allan yukrij allahu ilahay inuu sisaare adqaanahum axqaadood xiqda waxa laabta ugu jira qalbiga ka jira inaana soo saarin adqaanka waxaa la dhahaa waa cadaawadda iyo xiqdiga iyo islaamka loo hayo hada munaafiqa islaamka necebo xaqa necebo si kasta islaamka ay soo ku dhex jire waxunbaa ka soo fakanayo imtixaan baa dhacay markaas adkaysan waaye hadallaa kasoo sokanaysaan soo socoto meelaad laga yaaba inay lagu badan oo gaalo iyo dad aan soconayn ku badan yihin bu hadalla ka dhahay gaalada ku taageeray nabadba wax ka fakanayo islaamka iyo si u nocdeeda kasoo baxaysa cayrta islaamka khayrkaysa u nocdaysa alla subxaana watacala waxay moodayaan alla kusa adqaana cadaawadda iyo xaqdiga iyo xasadka islaamka u qabaan inaanaa soo saarin saasay moodeen walow nashaabu ali subxana haddaan dooni lahayn la araynaakum ilaahay waa asture wey tafsiir ba magaciisa ka ah, waa asture iyo waxaasaa guryaha in badana jirayn oo rasuulka haddana sala allahu alay slam iska daaliyey waxaas intaa islaamka ula dhex jira munaafiqiinta walow nashaa haddaan doonno la araynaakum nabilahi oo kutusi lahayn oo kutusi lahayn fala carabtum oo halka waxaa ka muuqata kulligood inuusan rasuulku sala allahu alay slam wada aqoonina qayb badan ilahi uu ka baray oo haddaa dad uu qayb baray laakiin koo badan buu ilahay qariyey yaanu asalka jeceli koo badan baa la qariyey in la ogey fala carabtum waad garan lahayd bisimahum calaamadooda calaamad baan ka muujinay si walba uu garanay aduu ku garanay wala tacrifanum hadda waad ku garan bu alla subxaana watacaala fii laxni alqawli hadalka macnihiisa hadalka ay ku hadlayaan qasadkiisa iyo ujeedadiisa waad ku garanoo marba wax kasoo fakanay waa rasuulka laga wari sal allahu alay wasalam hadduu ruuxu ku sameeya dhagax aan albaab lahayn oo samaa sakratin samaa ilaahay subxaana watacaala khayr iyo shar wuxuu doonaa noqdee ikhlaas jarsi waxaaga qabsad haddaad munaafiqnimo darteeda wixii qarsad ilahi subxana wataala wuu soo saaray wala tacrifanahum fii laxni alqawl hadalka ujeedadiisa ku garanaysa iyo macnihiisa iyo ilahi baa subxaana watacaala fashilay waxbaa kasoo fakanay wallahu yaclamu acmaalakum ilahay wuu ogyahay dad yahow camalkiinagu camalkiina hadduu xun yahay oo ilaahayna aad subxaana watacaala ka cabsan weydaanoo sidaysaan dadkana aad وحكا قرصان إيسان الله سبحانه وتعالى وذنوبي ولو نشعوها الضعن دوني لهي مرر مررنا رسول صلى الله عليه وسلم مصالح الدرسات مثالك انتو شيء استاغي أيو إلا صدن ايو دور صدن إليه أيو مقعوي ويري منافقين با إذن كذبوا هذا وأنا الشاقة دون منك المدعوين لأنه قم يا سلان قم يا سلان قم يا سلان إلا أقاسي صدن إليه walow nashaa haddaan doono la araynaakan waan kutusi lahayn fala carabtan waad garan lahayd bisimaam calaamadooda ku garan lahayd calaamad iska muuqata laakiin hadeer waa tacrifan waa laabsuday oo waad garanaysa lahayn alqawl hadalka ujeedadiisa hadalka macnihiisa maqsuudka ay uga jeedaan baad garanaysa iyo wax qarso islabu ilaahay waxooda subxaana watacaala fashilay oo way halkaa kaa buuxa mararunbuu kaa soo baxayaa wallahu yaclamu acmaalakum walanabluwannakum muminiintu ilahay lahda waan imtixaanayna xataa naclam inaan ka ogaanin almujaahidiina kuwa jihaadaya oo minkum idinkan kamid a wasaabiciina kuwa jihaadku dhib badan buu ilaahay ku sabray wanabluwa ilaa aan imtixaano akhbaarakum khabarkiinigu waxa idinku jira ayaa dibadda usoo baxay kan furaygaa soo baxay kan munaafiqaa soo baxay kan adduunka jecel baa soo baxay alla subxaana watacala laydin deymahayo falanabluwannakum waimtixaani xataa naclam ilaa aan soo baxay ilahay wax walba ogyahay ilaa banaanka la keeno munaafiqiintuna ila jihaadka iyo unbay kusoo baxeen markuu u yimid xataa naclamu mujaahidiina minkum ilaa aan ogaanayna kuwa jihaadayo minkum wasabiriina kuwa sabrayo wanabluwa ilaa aan imtixaano idin daymayna akhbaarakum khabarkiin ina aladiina kafaruu kuwa gaalo wasaduu can sabiili ilaahi ilaahay jidkiisana dadka ka jeediyey oo ka hor istaagay washaaqu rasuula rasuulka khilaafay min bacdi maa tabayana intuu cadaaday lahum iyaga alhudaa hanuunku intuu cadaaday kadib layaduruha shee ilahay wuxuu ku dhiimayo ilahay dheli mahayaan iyagun baa wa saxiixdada acmaalo acmaashoodi bu ilahay gurinay yaa ayuha aladiina aamanu ilahay iyo dadka rumaysanow ateecu llah wa ateecu rasuul ilaahay adeeca rasuulka adeeca walaa tubdiluu ha burina acmaalakum camalkiina ha burin oo ha ku buna riyaa iyo sumcaw ayaala camal ka oo naarta waxaa loo geliya kamid a hadduu ah? camalka un samaynayo ilahay dartiisa ka ahayna hal lagu arko hal lagu maqlo hadduu samaynayo hal lagu arko de waxa la arko hal lagu maqlona waxa la maqlo oo hadalka marka camalkiina ha burina bu alla subxaana watacaala in aladiina kafaruu kuwa gaalooba wasaduu can sabiili illaahi ilaahay jidkiisaa dadka ka hor istaagay uma maatuu dhintay walahaal hum kufaarun ay gaala yihiin falan yakfir allahu lahum ilahay u dhaafi maayo falaa tahinuu muminiinta aala weli la hadlay ha daciifina jihaadka iyo gaalada inaad la dirsaan ha ka daciifina oo watadcuu aad u yeerataan haddaad daciiftaan ilaa salmi heshiis wa antum laclowna idinkoo sarreeya markaasoo cadabkiin iyo cuddadiinoo baanu hadday xaaladaadu dee baciid tahay waka aad kuga adsoo rabta inaad isxoogeysato oo wax isu urursato oo wakaaso waa heshiin kartaa way heerka ma diidano intaas oo heshiis buu rasuulku galay sala allahu alay wasalam oo reer makanjeebuu la galay toban sano iyayna dagaalayn oo u halba yeelay xaalad sasursan inoo ku oo islaamkii qaybta ku dhawaatay inay ridowdo rasuulku ka yeelay oo ay ka tahay nin islaam ahoo soo caray oo lugaha ka xiran sisaad ku xiran inuu isku soo tuuro uu yii aabihii la tag markuu si kala diiday sayd ibna camarkii heshiiska qoraya baa dhahay abujandal baa dhihi marka wuxuu yii heshiiska waan ka baxayo ama ninkaa la ii markaas heshiiska weli maana dhamayn wakaas bafoodaadkii baa weli inoo socday wadahadalkii wakaas kan iska daawi waaban iskaa kacayaa wy meesha markaas rasuulku u celiyo yii la tag aka cumar intuu isku dhaweeyey isagoo aabihii la socday iyagu waa ay oo wakaa maxaan rabaynin intuu seefta iga qaata ninku aabihii walba inuu ku dhuftay isaguna aabihii ma rabay inuu dilay waxyaala dee ad adag buu rasuul ka yeelay oo cumar iyo ay shakiyeen oo kaasoo wareereen oo dhibaato ka marka eh, waa loo geyay laakiin adiga oo sarreeyo oo tiro badan oo waxhaysto oo hubkaaga iyo dhan walba siyaaladii ka sarreeya oo awoodi kara inaad soo afjalo dagaalkii inaad daciifnimo darteed heshiis u qaadato taa dhicin bu alih subxaana watacaala falaa tahinuu ha daciifina oo watadcu markaa u yeelataan ilaa salmi heshiis ood gaalada islaaan kaayan heshiin war xaalaantum idinkoo aad ka sarraysaan gaalada markaa والله إلهنا معك ويلين إله بالنصر والتأييد إلهي سبحانه وتعالى مرة والبه إذن كويجا إذن حجيا إذن نصرين أيوك ولن يفتركم إلهي النصقعين ما هي أعمارة أعماشين هذا نصر مسلمين عمل كل إلهي النصقعين ما هي مركز رب سبحانه وتعالى waxa keena fulaynimada iyo maraafaqnimada iyo balaayada iyo ilaahay ka warramo waa diin dadka marka hadiid ilaahay ka warramo inama alhayaatu dunya nolosha adduunka laciibun waa ciyaarun walaahu waa mashquul ay culimada kamid waxay dhahan lacibku waa caruurta kuleylka hadda xilligaas walba waxaa arkaysaa iyo dhiilku meelooda ka badan iyagoo ordayo maxay heleen hadda oon dhiil iyo rafaad iyo wakaas iyo an ciyaara iyo wakaas waa waxaasoo kale waxba kuu tarima inuu wax ku yeelo mooye lahwigana waa dadka waa waxay ku mashquulaan ina waxaad arkaysaa maxay ku mashquulsan yihin wax xun waxay u adkaysanayaan iyagoo la sawir xumeeyey oo hadda dadka meelaha ku torba wakaad arkaysa ruux wejigoo dhan laga cadeeyey dadkaas maraya hataa ka heshoo maayo waddadoo arkay shaydaan ba u macaanina lahwan walacib baa alaykum xanahay adduunku waa noocaas wax ay tahay male ilahay agtiisa qiimo kamaad marka adduunka hadaysa haddaad ilahay u caasida ka war oo jihaadkii u diiddo macaasi aad u samayso adduunyo darteed wain tuuminu haddaad ilaahay rumaystaan kitaabka rumaystaan rasuulka rumaystaan oo watataquu ilahay ka cabsataan yuutikum ilahay wansin ujuurakum ajiriyarihiin walaa yas'alkum ilahay idin su-aali maayo amwaalakum xoolihiin xoolaha keena laydin dhihi xoolaha waa la jecel yahay sidan soo socda maadagiin waxyaala hadda dadka lagu kala faray ka mid munaafiqiin ay kusoo baxaan waa inaga suurat tawba kusoo marayni ninkii eh, xaadib oo miskiinkaaga fiicnaay oo shan sala tukan jiray oo rasuulka i duceeyey war maaskadaysi war wax yar oo kugu filan baa ka qayb badan wax badan oo ku mashquulay war maaskadaysi waxaan aad su-aalay waa kii ilahay u baryay oo arigii sixirisiisii noqdo markii dambe low diido uu yidhi waxaan majiziyaan markii waxoogaa keen la yidhi intee bu arigu noqdo marka wax yaraysa waadadeeno wallahi ma hiya ilaa akhul uktul jizya wey waa waxyaalaha gaalada laga qaada jiyada waxaana maxay tahay inta wax keenan baan leehay marka alla subxana wa walaa yasalkum amwaalkum xoolihiina idin su-aali maayo kala bar iyo saddex meelood meeriya bixiya hadda zakadu waa intee waa wax yar wax aada u yar wey marka waa bixi lagu lehay xoolahaaga o dhan bixi laguma leh yasalkumuha ba alig hadduu xoolaha idin weydiin ilaahay kusiyaa ku weydiisana kale waa haysi cinda ladii qurdullah qardan xasana waa quraan kuas war yaa ilahay wax imaahina ilahay baa wuxuu leeyahay yaa wax imaahina markaasay kuwa ilaahay subxaana rumaysan baa ku amaahin mayno de haddaad cafka meelad ka dhigin aad waxba iska bixin weyda ka hor soo ku amaahin mayno maaha ilaahay oo adaa isiiye haddana ku siin mahay soo caaqnimo maa ruuxa kusiiye haddaad u diid fayuxsikum oo ilaahay idinku adkeeyo oo idinku celi keena maalin walba hadii la meesha inta wax laisku weydiinay masaajidka soo gelin baa dhici karta maalka ilaahay baa dadka ku dayacay inay jecel yihiin dad baa laga yaaba carruurta xataa inay ka jecel yihiin meel adag uu ka gaar bakhaylnimada iyo iimaankuna ilahay baan ku dhaartay qalbi ma wada galaan xadiis saxiixa saas rasuulku sala allahu alay wasalam ilahay baa laga mankaa salaadkaas ilahay uu ka mangeli allahuma ina acuudu bika min albuq waljubn walharan وعذاب القبر رسول صلى الله عليه وسلم إله بخيلنا كامان ilaan fulaynimaan kaa mangalay walaayaala dadka halaagow fulaynimada iyo bakaylnimaday in yasalkumu hadduu yahay fayaxsuku idinku celiy keeno sadaqa hadii lahayn dhoo rasuulka amro maalin walba habeen walba sadaqa keeno wax bixiy jihaadka wax ku bixiy masaakiinta wax ku bixiy wax wax siiyo warkaas khayrka haddii saa laydin dhihi lahaa tabkhaluhu allay waa bakaylahay yaa lala hadlaya dad ahlu khayr haw ah. yaa lala hadlaya innaga iyo kuwii nagu horeyay saxaabada dadka khayrka badan oo mid uu bixin jiray waxhaystoo dhan markaad bakaysaanna wayukhrij ilaahay wuu soo faray adqaanakum waa idinku dhex jiro haddii la dhihi hadda xoolaha wax badan bixiya shuxaa soo bixa iyo bakaylnimo dhood badanoo maanta dadka kaga dhex jira soo saarmi lahaw ha soo saareen idaqo waatan soo maro war ruuxa ku ku eh, duugan qalbigiisa ku duugan waxaasa soo bixi laha haddii xoolo badan bixiya la idin dhihi laha idinku celin laha keena in yasalkumuuha hadduu ilaahay xoolaha idin weydiyo oo fayuxsikum uu ku celiyo idinku dhigo tabkaluu waad bakaylahaydano wayakhruj ilaahay wuu soo saara adqaanakum waxa idinku dugan makaylima soo baxeeyo roodaa laga yaaba hadda hooyadii iyo aabbihiin wax kala bakaylo adeerkiinu kala bakaylo abtigii wakaas soo wax badan hayso waxba siin waayo gaajay u dhimanayaan cudur ba u dhiman waxaasay u dhimanayaan shilin siin waayo haba ilaahay dartii wax u bixiyo gaalada kaalay adaa hadda halkan kugu imanaya kaale darta waba jihaadka markaas filin bixinay ha antum alla subxaana watacala ha antum kuwana haaulaai kuwaas tudcuuna waa laydin yeeraya lituuminuu waa waxa dhow waa fog haaulaa waa fog meel fog ruux joogoo kale haaulaa kuwaas antumna waxa dhow haadna xasanidi ha antum kano haaulaa waa dadka islaamka o dhan ba ilahdada kuwa jooga iyo kuwa iman doona tudcuuna waa laydin yeeraya litunfiquu inaad bixisaan fii sabiilahi ilahay dartiina wax u bixisaan jihaadka inaad wax ku bixisaan xadidarka inaad wax uga baxdaan baa laydinku yeelaya sadaqada xoolahay ku ilaalinaysaa calamataaday ku ilaalinaysaa ma waxay ku ilaalinaysaa diintaada waxay ku ilaalinaysaa awlaad wax walbay ku xifdinaysaa wax laydinkama dooy idinka wax laydin doonay bu alla subxaanahu watacala walinkaa wax laydinla rabaa wey adduunya aakhirada fa minkum waxaa idin kamid a man yabkhalu mid bakaylayo waman ruux yabkal bakayla fa inama yabkhalu wuxuu u bakaylo oo bakaylnimada wax yeelaysaa can nafsi isaga naftiisa ma waxyeelaysa haddaad waxba bixin weydo aakhare waxaad tegaysa adoo geedaa harsato lahayn ruux walba wuxuu harsanayaa fii dilsada qatiibu rasuulku sala allahu alay wasalam adee kuu daran tahayoo wax badan ood ka badbaadi lahayd baada ka badbaadaynin xoolaha u ka badbaadi lahayn naftaada ka badbaadaya diintaada ka awlaadda baada ka badbaadayn hadal bakiil noqon waxaa kugu dhacaya rasuulku sal kuwa ku dhaartay uu yihi ilaahay baan ku dhaartee ma garan iimaanu washaxun fii qalbi rajulin waaxid hal qalbi isuguma tagaan labada habeenkiiba xataa kaa yaraanay marka dambana finish noqonayo hadday kugu baado ruuxii marka bakayla isaga unbay bakaylnimada wax yeeli waalayso ilaahay waxba yeeli maayo diintiisana waxba u noqon mayso khayrka hadda wax ku behel ilaahayna ilaahay baa subxaana watacaala dad kale u hamaaninay marka wax yeelay haddaad bakaysho wallahu alaniy ilahay waa ani ilahay subxaana wataala isaga waxaa waxaa istaan siiyey waa qani oo cidna wax ugama baahno idinku waxay idinla doonayaan marka uu ilaahay ilaahay waa bahiya safar rabbi ilahi subxaana watacala waan sidaa wa antum alfuqaa idinkaa baahanayaa hada habeen iyo maalin baahan saacad walba baahan daqad walba aan maalmi wey ilaahay ka maarmi wain tatawallow haddaad jeesataanoo ilaahay waxau idin faray oo hadda sadaqadii baa la weeya sadaqada inaad dalbaxdaan oo ilaahay dartii wax u bahasaan oo diinta iyo jihaadka wax ku bahasaan haddaad taa ka jeesataan yastabdil qowman hayrakum ilahay wuxuu idinku bedelayaa inti idinka laydin baabi'iyo qowman hayrakum qolo aan idinka ahayn uma laa yakunuu noqon maayaan amsaalakum idinkoo kale dad idinka fiican bay noqonayaan bu aleh subxaana watacaala suurat alfatxi waxay soo degtay sulxi xudaybiye la dhihi jiray dhammaanteed oo adkaa adkaa oo rasuulku uu qaatay wax adag oo dadkii diideen mar baa la waayay hal ruux amarkiisa qaatay ilaa uu musalama u yimid oo xoolaha gawraca buyi rasuulku sala allahu alay slam markaasay oo heshiiskiina uu soo qoray markaasa waxay ruuxa amarka qaata le haweenku mar bay ragga baa jiinsiaan markii o dhan ka fadli badan lakiin mar bay haween gabadhii kun iyo laba kun niya ka fiican tahay wuu usoo galay markaasay la farayso waxay tihi cidna ha la hadlin adu gawrac horta xoolahaas markuu sidaas sameynta way isjiri gaareen xoolihii baa lagu gawracay waa la xeertay wakaas amarkii saas dadka ku fuliyey inaa fataxna qiso aada u dheer xadiis dheer aada iyo aada u baahan in la daraaseeyo oo wax badan laga fahmayabaa isku aday sulxa ina anagu fataxnaa laka fatxan mubiina fatxigaa marka waa sulxulxudaybia waxa ay dadka islaamka dhibsadeen ba alla yihi waa fatx muslimiinta bay u yimaadeen afatxun huwa ma waxaad anu aragna diinteeni inaan liidnay waa fatxi ah rasuulka sal allahu alay slam ilahay baan ku dhaartay waa fatx laba sano kadib heshiiskii waa ka baxeen maalinkaa kun iyo afar boqol bay ahaayeen inteebay maka ku yimaadeen kusoo weerareen toban kun iyagoo ahaw dadkii la kala celinayo oo la dhibayo oo wakaasoo baa isku furay markii la heshay markaas dadka o dhan diinta saa u qaatan hadda diintan haddii gaalada iyo gaaraayada haddii faraha laga qaadi lahaa oo dadkaas balaayada ee hortaagan ay lahaayeen dadku waa wax macaana wada qaadan lahayn gaalada hadda uma ogola diinta dadku inay soo galaan waa hadda diinta ula dagaalanaya dadkii farahooda ka baxayo marka alle subxana wa sulxi alle wuxuu yihi innaa fataxnaa laka fatxan mubiinan baan kuu far fatxi cad liyakfira suu dhaafo waan fatx kuu furay laka adig allahu ilaahay maa taqadaa wixii hormaray min dembi wamaa taahara iyo wixii dib maray oy suu u taam ilahay kugu furay nicmatahu nicmadiisa caleyka dushaada wayahdiyaka suu kuu hanuuniyo kuu tuf isagoo mar walba rasuulka sal ale wuxuu suu ku amray siraadan godo mustaqiim wayansurak suu kugu gargaaro allahu nasran casiiza ilahay suu kugu gargaaro nasri oo aada iyo aada u xoog badan markay aayaddaasi u imam bukhari ku wariya saxaabadii dheheen haadaa laka famaa lana ilahi subxaana watacala wakaa liyudkar almumin aayadkaasa marka soo degay waxay muminiintu leeyihin maxaa anagu leena huwa ilaahay aladi kii wey arsala anzala dejiyey asakiinata xasilooni fii quluubi lmumin muminiinta qalbigoodii marka hore waa dhibsadeen waa adkaaday masaalihii dirba muuqatay iyo khayrkii halkaa uu lahaa markaasaa ilahi subaa iimaan iyo taqwo iyo xasilooni iyo umaani ilahay kusoo dejiyey huwa ilaahay aladi kii wey anzala soo dejiye asakiinata deganaan fii quluubilm quluubtii muminiintu ilahay dejiyey liyasdaadu say u ziyaadsadaan iimaanan iimaan maca iimaanihi iimaankoodii maciisa iimaanku ugu ziyaada markastoo ilaahay adeecdo oo khayr ka badiso iimaankaa wuu badanayaa walilahi ilahay wuxuu ilahay junuudu samawaat ciidamada samada ilahay baa walardi kuwa dhulkana ilahay oo kaana lahu caliiman xakiima marka alla subxaana watacala wuxuu lehay ilaahay baa makhluuq oo dhan jinuudu yihiin oo gaalada hadduu doono waxaasuu ku fasahayaw yaa sidaa marka ogaaya mar walba rabbi subxaana watacaala gaalada uu idinka hiilinayo liyudkila ilahay subxana wuxuu fadxi kuugu furay markay dhaheen maxaan anagu leenahay buu ilahay aayadda soo degi wuxuu rasuulka ilahay fadxa kuugu furay liyudkila si ilaahay u geliyo almu'miniina iyo waalmu'minaati jannaatin tajri min taxti alanhaaru khaalidiina fiiha wayukafira si u dhaafo canhum iyaga xaggooda sayi-aatihim dunuubtooda وكان ذلك كافر هو هذا إلهي سبحانه وتعالى جنرى النوع عسل قرية دنبي أنا كبعه وحوق هذا عند الله إلهي كيس فوزا لبان عظيم وين روح الجنة القرية ودنبي لقد عصر إلهي سبحانه وتعالى وحوي لبان وين هو لبان ويعذب سوى عذاب وإلهي فتح قوة فري ويعذب سوى عذاب المنافقين ده منافقين ده مركي إسلام إلهي وهي اليوم يوى على أمي يوم ويعذب سوى عذاب وإسلام كيف تربصان المنافقين رجع المنافقين والمنافقات والمشركين في إلهي عذاب رجع المشركين والمشركات هوينك مشركات الضانين المرين بالله إلهي بالنصر كواس إلهي ومرين مرحم والإسلام تقول إلهي بابنين واللوج الجارين islaamku tirtirmayo saasa mooday gaalada saasa weligood mooday ilahay malaha xuna loo banay waa insa diintiisa iyo islaamka iyo rasuulka u gargaaraynin calayhim dushooda ahaat daa'iratu saw xumaanta teeda wareegta ilahay dushooda ya ilahay baa abahay munaafiqiinta waxa xun ilaahay u malaynayo u malaynaya islaamka inuu ilaahay dabargoynayo oo uusan ilaahay u gargaarayn alla wuxuu yidhi calayhim daa'ira sasood xumaanta teeda wareegta dushooda ah waqadiba allahu calayhim ilaahay wuu u carooday munaafiqiinta walacanahum ilahay wuu lacnaday waacadda lahum wuxuu u diyaariyey jahanama wasaacadu way xumaatay masiiran meel la socda jahanama ugu xun walilahi junuudu samaawaat mar walba islaamka ilahay subxaana watacaala uu u ballan qaadayo in macooda yahay ilahay baa makhluuqoona iskale ilahay baa subxaana watacaala hadduu doono makhluuqiisa ku diray sida shimbirtii ugu diray nimankii wa kaana lahu casiizan xakiim ina anagu arsalnaaka waan ku diray nabiyulahi maxamedow shahiidan xaala atay markhaati wamubashiran muminiinta mid bashaaraynay wa nadiiran xaala mid gaalada u digay lituuminuu saad u rumaystaan bilaahi dadkii muminiintaada leh saad ilaahay u rumaystaan warasuulihi watucaziruu saad rasuulka ugu gargaartaan tucaziruu saad rasuulka u weynaysaan tucadimuuh ugargaarstaan weynaysaan watuwaqiruuh saad u ixtiraamtaan labada hore waa rasuul tucaziruuh rasuulka inaad ugargaarstaan inaad weynaysaan tuwaqiruuh inaad rasuulka xurmaysaan hadaladiisa qaataan ficiladiisa warkaa ku dayat wasabbixuuh ilaahay saad ilaahay subxaana u nazahdaan bukratan waa abtiila waxaan rasuulka ilaahay kuu soo diray saas u alle subxaana watacala shaahidan waashira waa nadiira markaad dadka aga hadlayo waxaan rasuulka usoo diray intaad raacdaan ood ku dayataan oo diinta ka barataan inaad sidaa noqotaan rasuulka xaqiisa sala allahu alay wasalam barataan tuuminuu billahi warasuuli watucajiruu rasuulka sala allahu alay wasalam aada u nusraysaan oo garab istaagtaan oad weynaysaan watawaqiruuhu xurmaysaan oo wasabbixuuhu ilaahay u tasbixsataan oo nasadaan bukratan waasiila ina aladiina yubaayicuuna bayca ayaa dhacday baycadaa loo yaqaana baycat ridwaan oo rasuulka sala allahu alay slam waa intii subaxa ka horreysay cusmaan buu diray xadiidku de waa dheerta wakti dheer iyo kutubta sirada kulli ka waran iyo xadiidka muttafaq ee saxiix ee rasuulka beecada waxay sababtay ku dhacday kasmaan buu rasuulku dira wuxuu yidhi waxaad u sheegtaa quraysh inaanan dagaal u imanin waan rabaa inaan beytkaa ilaahay soo dawaa cumraan u nimin markaasuu cusmaan baahayo markaasa li waa la dilay rasuulka sala allahu alay wasalam kun iyo afartii boqol ama shantii boqol kulli beecu ka qahday beecadu maxay ahayd saxaabadii waktigaa joogtay waxay dhaheen mawd bay qaybtada lakin waxay u badan yihiin waxay ahayd inaana calalin inaan dhammaano mooy ruux inaga mida cararin markii la yihi saxaabigaasaa la dili ruux beecabaa ka qayb galayna hal nin oo munaafiqaho jed ibnu qays dhihi jiroo awrkiisii isku dhejiyey oo jaabir usay waxaad moodaa inaan arkayo isagoo awrka hoosiisa ku dhagan markay beecada islaamku gelayeen halkaas isagoo ku caray munaafiq wey wuxuu yihi rasuulku ruux beecabaa ka qayb galay naar gali maayo ayuu rasul sala allahu alay wasalam ragga ragga qaybtood saddex jeerbu beeca la galay sida xadiidka saxiixa ku sugan oo yaa kamid ah saamum afo wuxuu ahaa nin waxtar badan aada iyo aada u yaqaana shiishka haddana dheerayn badan toban faras haddii midba meel laga keeno ma soo qaban jiri isaguna hadduu ordo faras kasta oo dheereeya markii uu soo qaban jiri qisadin dhaadheer buu ilaahay oo xadiidka ku sugan ina aladiina kuwa yubaayicuunaka beecada kula galay inamaa yubaayicuuna allah ilaahay bay la ballameen oo beeca la galeen yadulaahi gacanta ilahay soo qaydin ilahay soo raalli uga abo rabbi subxaana watacaala sheegay gacantooda ay rasuulka ilaahay kugala beecagelayeen labada gacmood baa lasgelinayaa ka ilahayba ka sarray faman ruux nakasa ballankaa ka baxa iyo beecada fa innamaa yankusu calaa nafsii naftiisuma ballankaa uga baxo isagun wax yeelay waman awfaa ruuxii oofiya bimaa caahadda caleyhi wuxuu kula ballamay allaha ilaah lambada ilahay baa laga qaadaya ruuxa naasaa yeelay naasaa yeelaysa wakaa ruuxii wixii ilahay uu kula ballamay oofiya fasayutiihi ilahay wuu siin doonaa ajran cadiiman ajir weyn sayaquulu waxay leeyihiin laka adiga almukhallafuun dad badan in rasuulku meel khasara madiina hadda iyo maka way kala fogyihin madiine intuu kasoo tegay calooshoodiihin oo maka usoo faafo marka gaalana wax walbaa laga filanayaa oo sidaa ilaahay suuradda inooga anasada yaqaanin qabiil iyo balaaye iyo wakaanoo qurayshtaas ee waxaa nolo bay yaqaanin inay dagaalanayaan ba aada looga baqay marka rasuulku dadka oo dhan buu yihina keena intaasaa soo raacay islaamku waa badnaan dhul badan bay markaa joogeen ay deganaayen waa la wada caroorada wuxuu malaya halkaa dagaal ka dhaco in uusan dib usoo noqonay markaasaa markii ilaahay uu nasriga soo siiyey oo warkaasoo heshiisha rasuulka soo qaatay oo ballamo ilahay u qaaday in fadc waaweyn uu helayy oo cidaan halka aadin ayna xagga aadaynin bay cudur daarteen rasuulka u yimaadeen waa kuwa sayaquul waxay dhihi doonaan laka adiga almukallafuuna kuwii la reebay oo haray oon ku raacin oo meela calaada reerbaadiyaha shaqaladna waxaana mashquulsan amwaalana xoolihi waxaan kama taga wan weyne xoolaa noosii waraabiya wan weyne wakaas xoolaha waa noosii saasay dhihay waaluuna reeraha annagii baana mashquuliyo waka caruurtiiyo waxaan uga taga wey fastakfir lanaa ilaahay darbdhaaf noo weydii alla wuxuu yaquuluuna waxay leeyihiin bialsinatin carabkooda maa laysa waxaanan ku jirin fii quluubi waxaan qalbigooda ku jirin ayay leeyihin waa beentooda xoolana mashquulin carruurna mashquulin fulaynibay u hareen waa dhamaanaysaan bay dhe ilaa meel fog baa la aado quraysh baa bartankooda la tegay madiina laga yimi maataa ruuxu soo faqaa meel laga soo faqan kara maaha yaquuluuna waxay leeyihiin baa la yidhi bialsinatin carabkooda waxay ka leeyihiin maa shay oo laysa aan ahayn oon ku jirin fii quluubin qalbigooda qul waxaa taadaa faman yamliku lakum yaa mulkeeya idinka min allahi ilaahay xaggiisa shay-an hadduu ilaahay ciqaabina la doono doono inuu idin dilo marrabaa mowdka idinka hor istaagay inuu ilahay kuu qadarino ciddaa kaa hor istaagaysa ina ilaada bikum hadduu ilahay idan doono baran dhibaato haddii rabbi subxana wataala dhib idinla doono yaa dhibka ilah idinka celin aw ilaada bikum nafan hadduu ilahay nacsi idinla doono yaa idinka qaban karo bal kaana allahu bima tacmaluna khabiir bal saad sheegaysaan meehe oo caruur iyo xooliya kumida mashquuline allahu ila bal kaana wuxuu ahaaday allahu ilahay bima tacmalu waxaad samaynaysaan khabiir waxaad tihiin iyo waxad u arteen ilahay woogi bal danantum bu alli subxana watacaala cudurdaarka aad sheegateen in aada leedihiin haag dhaafee danantum maxaad malayseen alla yanqaliba inay soo noqonayn alrasuulu iyo waalmu'minuuna ilaa ahlihim abadan hal ruux inuusan halkaa ka soo noqonayn baad u malayseeno kulligood lasoo dilayo waziyiina daalika waa la qurxiyey fii quluubikum inay soo dhammaanayaan ayaa qalbigiina shaydaan ku qurxiya baa shaydaan baa idinku yidhi halkaa isku aadina ruux soo noqon mahay waa la wada dilayaayoo de waxay u tageen qurayshoo wax xanaaqsanayd inta ay dagaalamayeen waziyiina daalika fii quluubikum wadaantum waxaad maleen danna sawi malaxum markaad moodeen ilahay rasuulkiisa muminiinta ruux kasoo noqonayn madaxun baad marayseen wa kuntum waxaad noqoteen qowman qolooo buuran halaagsamtay waman lam yumin ruuxaan rumayn bilahi warasuuli ruuxaan ilaahay rumaysnayn oo ilaahay ku xirnaynoo ilaahay wacdigiisa rumaysnayn iyo rasuulkiisa fa ina anagu waanu diyaariya lilkaafiriina kuwaan ilahi iyo rasuulka rumayn saciira naartaas saciiralo walilaahi wuxuu ilaahay milku samaawaati walard yakfir ilaahay wuu u dhaafaa liman yashaau ruuxuu doono waxaa kuwa hadday sababa keen ilaahi u dhaaf wayucadibu man yashaau ruuxuu doono ilahay wuu cadaaba الدونان كوده الدونان إذا انطلقتم إلى المغانم مركز الله قصة النقضية خير إلهي سبحانه وتعالى ويهود الدقنيدو آد حوله بلن يالي دول بير لي أهي حوله بلن نمان كاسوال مركز إذن هدن كراعي ناو إلهي سبحانه وتعالى كورهم سيقول وحي كله الدونان المخلصون إذا انطلقتم مركز سكتان إلى مغانم غنيموين تربلا لتأخذها سوى قاتان ذرونا بيدهيان كوي إذن كهري marka ma ka idan dalaqtu markaa tagtaan ilaa maqaanima kaniimooyin tiro badan litaakuduaad usoo qaataan daruunaa bay dhahayaan kuwa idinka haray markaad maka usoo socoteen oo khasar kagu socoteen waxay dhahayaan hadeerna daayo natabiku aan raacni yuriiduuna waxay doonayaan an yubadiluu inay bedelaan kalaamallah ilaahay muxuu yidhi oo rasuulka u wahyooday cid aan ahayn kun iyo afartan boqol iyo xoogaaga ugu badnaan kun iyo shan boqol baahaane iyona khaybar aadi hadalka ilahay rabay inay bedelaan oo imanayaan na daayo waa idin waa waa laga yaabaa nimanka inay dagaal iyo har anaga tafiirin baa subhanahu marka hadalka ilaahay oo ay cid xagga aadan aan حقا سؤالين يا خطرتي إن يبدلان بيرهان بالله سبحانه وتعالى يريدون وحيدونيا أن يبدلوا إن يبدلان كرام الله هذا الكإلهي قل وحاسة هذا قرآن جاروا لن تتبعون عن شاع ميسان كذلك نسيه الناس وقال الله إلهي من قبل هري إلهي با هري سأوحيه إلهي با هري سأوشيه كتابك إلهي مبدلية صعب الله سبحانه وتعالى فسيقولون مكة دعان كأوليبتو وحيديه الدعان بل إلهي مدهيني تحسيسنا حوالها النجاح الزيتان إنا غنيمة وحكير الله لنجاح الزيتان بل كانوا وحي أحدا نحس الزيتان وقال بل إنا حسيس كبه فكانوا وحيدا لا يفقهون إلا قائل كوعا وحي فهمين إلا وحي الموية فهم كولا يربو لك سبحانه وتعالى قل حتى للمخلفين من العلاج كوى الله خيرا وحري مركعتين كان وبدك ورنك رسولك الإعلان كاتبه هلا حق للسعر لما من انا كان kuwii haray waxaad ku tidhaahdaa satudcuuna haddeeran raaci maysaane laakiin waa la idin yeeli doonaa ilaa qawmin ilaa qitaali qawmin dad dagaalkood uli baatin shadiidin oo dagaalyahaniin oo dagaal adagu saaxiib dadkaas siyay ahaayeen wax badan bay sheegeen waa ree bani xaniifay ahaayeen hawaazin bay ahaayeen waxay ahaayeen eh, ruum weey furs weey ilaahay baa garanaya subxaana watacaala alla subxaana watacala waxay saa ku dhiw waxaa laydinku yeeli doonaa qolo inaad dagaalkooda aadaan حجر دفاع ميسانك بتكافئ بباس شديد دقاليها يهنئه اهل دقالهم وقاتلوهم بك وضع دقال ميسان أو يسلمون على إسلام أيام فإن تضيعوا مركي الأيدين يروا ما ماشا سنعذنا انا كان هذا الأبتعدان يمسكم الله أجرا حسنا بإلهي سيني وإن تتولوا هداد جيستان كما توليتم مركي مكلس ويسالوا جيستان كما توليتم من قبل سفر وجيستان والديدان إن أبناشا خطر خطرك يعذبكم عذابا أليما إلهي وإذن عذاب يا عذاب حنون بطن قطن هذا النفاع ميسان لكن كو أصلا يكون يردون ضد قاليانا وصقانا نوركا أي عديدة كاية دقالهم الذين دون مرك الله سبحانه وتعالى يحوي يستقاتلون ضد والله دقال إنسان كله نبي الله هذا أو يسلمون أو أدوك اللي أضف إلى الدقالمية قالوا لها وإسلامي فإن تضيعوه هو هرب الحلال والسلام كاية وعراب كاية وكا مكي رسول صلى الله عليه وسلم يلي مكة إيانا حلقة عن آدم هو هرب هذا مركز ضمبي حتى عدان yeeritaanka yuusikum lahu ajran xasana wain tatawalow haddaad jeesataan kamaa tawalaytum min qabla saa horayba u jeesateen yucadibkum cadaaban aliima laysa cala lama xaray laysa ma ahaanin marka dad hadday haraan aan dembi dushooda ahayn ilahay ka warramaya subxaana watacaala laysa ma cala acmaal ruuxi indhaha dushiisa xarajin ruux indhoola aha cudurdaar buu ilahay walaa cala alcarji kii naafadahana xaraj uu lug go-an yahay oo lugtuubi iska yahay socon karo waka waxal baa dhici kara haddii la jabo ma carari karo isagana dembi maaha dushiisa wey waa naar walaa cala almariidi kii jirhaa dushiisana xarajun maaha dembi maaha dushiisa hadduu waman yafci illah warasuulahu ilahay ruuxii adeeco amarkiisa qaato nahyiga ka hara warasuulahu ruuxii adeeco yudkhilu ilahay ruuxa uu gelinaya jannaatin tajri min taxti alanhaar waman yatawalla ruuxii taacada ilahay ka jeed rasuulka sala allahu alay slam taacadiisa ruuxii ka jeedta yucadibhu ilahay wuu cadaabaya cadaaban aliima cadaab xanuun badan wallahu aclamu